wausalli wausalimu calaa nabiyihi alkariim khaatami alambiyaai walmursaliin wacalaa aalihi waasxaabih waslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wasidna cilman walxamdu lilaahi calaa kulli xaal waxay nagu joogtaa aayadda boqol iyo saddex iyo toban suurat lacraaf baynu ka bilaabaynaa qisadaynu ku dhex jirnaa waxay ahayd qisadii ka warramaysay nebi muuse iyo walaalkii haaruun oo ka soo jeeda safka xaqa ku doodaya ku dagaalamaya iyo fircoon iyo meli'iisii ama taageerayaashiisii baadilka oo shaydaan barbar qaadayo oo iyaguna dhan ka soo jeeda waxay qisadu inoo maraysay iyadoo uu soo bandhigay nebi muuse calayhi salaam ushii layaabka lahayd ayuu fircoon hortiisu soo dhigay iyadoo dhaqankeedii mucjisada uu ka muuqanayo nimankii saaxiibadii ahaa fircoone taageerayaasha u ahaa baarlamankiisii baa waxay yidhaahdeen waa sixir lawun dadka inuu qixiyana doonaya sixir leh u socdas inuu sixirkiisa dadka ku qaxiyo oo uu kaga eryo magaalada maxaa ku talin lahaydeen haddii uu yidhina waxaa dhadeen waxaanu ku talinaynaa balcagta u dhigoo ha ku degdegin arrintiisu waxay u baahan tahay si weyn in loo galo nimanka caanka ka dheeraynaya oo waxay iska dhigayaan wax weyn soo kordhinaya oo u danaynaya oo ka farxinaya baalasha oo had iyo jeer ku duula baadilku waa kuwa daaqiga ama xadgudbaha taageerayaasha waawey ee hareera taagan kuwaasina in fara badan bay wuxuu doonayo uun ku akhriyaan ya'tuuka bikulli saaxirin caliim waxay keeni doonaan bay yidhaahdeen mid kastoo sixirka aada u yaqaano wixiiba waxaa lagu soo ururiyey sixirkii waddanka lagu hayuun inuu kana la mid yahay dee sixirlena sixirluunbaa loo doonaa arrintu maba ahaba arrin ugubahe waa mid curad ah macnaha mid cusub maaha waa mid hore loo arki jiray dee wuunaynu ka takhalusiya balsixirlayaasha gobolada oo dhan siidhiga ugu dhufo sidii buu yeelo taladoodii buu qaatay ilaa waa naflacaari si kale marka loo eegana wuxuu u yaabsan yahay intan uu haysta ee masar ayuu u yaabsan yahay ilaahay wuxuu uhi wajaaa asaxaratu sixirlayaashiibaa waxay soo gaadheen fircawno ninka la idhaabay sixirlayaashii gobollada laga keenay u yimaadeen qaaluu markaa waxay idhaahdeen inna lanaa la ajran mushqaayad iyo abaalmarin miyaanu leenahay fircawnow in kunnaa naxnu lghaalibiin haddaannu noqonno kuwo xoog bata oo ninkan jebiya qaala markaa fircoon baa jawaabo wuxuu yidhi nacam haa mushqaayad baa leedihin taas waa geedka go'an wa innakum idinku la min almuqarabiin weliba waxaa ka mid tihiin kuwa iga agdhow madaxda kuwa ag fadhiyaaba noqonaysa qaaluu yaa muusaa markaa waxay idhaahdeen muusaw sixirlayaashii baa odhanaya intay nebi muuse ka hor yimaadeen imaa an tulqiya inaad tuurto ushaada wa imaa an nakuuna iyo inaannu annagu noqonno naxnu annagu almulqiin kuwa tuura ma annagaa tuurna mise adaa tuuriyo qadimi qaala alqu maya wuxuu ihi bal idinku ku horeeya wixiina falamaa alqow markii ay tuureen ulihii iyo xarkihii ay hayeen saxaruu acyun annaas dadka indhahoodiibay sirxeen wastarhabuuhum way cabsi geliyeen wa uu bisixrin cadiim sixir weynna way la yimaadeen saasaa ilahay wuli subxaana jaaa inteeda dee sideeda asalkeeda waa ficil laasima hadduu mafcuul qaato bimacna tadmiim buu ku qaataa in ficil kale macnihii uu leeyahay jaaa wuu yimid baahin laakiin iminka jaaa saxaratu fircawna macnaheedu waxa weeye wasala saxaratu fircawna sixirlayaashiibaa fircoon soo gaadhay se u soo socdeenay muddo u soo gannaashinayeen bay fircoon hor yimaadeen haa ulaa'i muxtarifiina bisixrihim sixirku sidiisaba oo xaq lagu raadiye maayo waa baatilbee qofka sixirlaha ahina waxa qusacbalaadka iyo sixirka u geeyaa waxa weeye qaxwaraadis waa yaxtarif bisixri xirfad ayay u tahay xirfad uu ku raadinaya mushqaayad markaa waxay idhahdeen dee heshiisaan qoranoo wax kala saxeexanee inna lanaa la ajran ajri ma leena oo qofku sidiisaba markuu xaq wado ajri ma doono ee waxa ku weyn isaga xaqu inuu ehelkiisa gaadho lianna alxaqa axaqu an yutabac wa axaqu an yuqaal xaqu isagaa mudan in la raaco la yidhaahdo la qadimo marka adduunku asal maaha qofka xaqa had iyo jeer wada sidaa daraaddeed baa qofka baadil wadana waxa isagaa u asala ajriga iyo adduundoonka waxaan anagu mushqaayad baanu bahalkan ku cunnaa baydhaha sixirkan ma yeelanaynaa haddaannu dee meeshan ku xoog badanno koobka haddaannu qaadno kunnaa naxnu qaalibiin dee naftaada haysa fircoon maanta ma maalinu ajri iyo adduun xigtaystooo maanta laxajacla qaban maysa fircoon fudhaa kuwa go-an fircoon wuxuu dheeraad buu ku daray nacam wainakum inakum almuqarabiin wuxuu ogyahay dadka furahoodu yaqaanaa dadka sideedaba sida loo maalo ayay bartaan dadka dawaaqiita xadgudbayaashu waxay yaqaanaan furaha ilkaha lehee dadka si dhaqsaa loogu furi karo qofkii aan xaq doonayn laba arrimoodunbaa ugu daranba oo u ordaya u gubanaya maal iyo madaxtinimo maal iyo mid madaxuu u dhowaado labadaasunbaaba ugu daranba markaa wuxuu idhi kanaa codsateen wuu jiraa kii madaxtinimadana waaban ku darayaa kursigaygaa ka agdhowaanaysa taageerayaasha waxaa tihiin mala'ah ku soo biiraysaan jamacayga guddida sare ayaan idinku darayaa meesha lamid almuqarabiin ninkaasun haddaan helo wax iga fujiya alla soo ururiyabay noqotay intaa kale way iska qur-aanku meelo kalena wuu ku sheegay goboladiibaa lagu ayaa ogeysiis baa la bixiyey sixirlayaashu waa nin kastoo sixirlaahoo xariifahow soo dhaqaaji baa lay dee intee isu imanaysa marka gobolada masar oo dhan ummadda intaa le ay ku nooshahay sixirkuna wax berigaa aad u fara badan buu ahaa waxa dadku uu ku tartame ee la isugu had iyo jeer la isugu faanaabuu ahaan jiray sixirku marka nimankii baa soo batay iyagoo tiradoodana dee halka qur-aanku aanu sheegin laakiin kolleybaa ay ka muuqanayso uun tirooyin badan culimmadu tafaasiirtu qaarkood baa toddobaatan kun oo qof iyo wax sheega laakiin waxaa ka muuqanaya un tiradu inaanay yaraanayn mar haddii meeshii layidhi war ka soo kacay kiibaa meesha lagu haystaa weynaa ninka ka fujiyaa wax weyn buu helayaae meesha dadku inay gunta ka soo go-ayaan sixirlayaashu ayaa muuqanaysa halkiiba ise soo taageen waxay idhaahdeen ima an tulqiya wa ima an nakuuna naxnu lmulqiin muuse muusena waa keligiiya walaalkii laakiin dee maxaa ka maqan kol hadduu wehelka ilaahay wato asalkeedabaa qofka wehelka ilaahay wataa cidu babac dhigi karaysaa ma jirto xasaan binu thaabit baa gabyayoo nimanka gaaladaabuu u faanayaayoo waxa uu tilmaamayaa wehelka ilaahay iyo malaa'igta inuu wato isagiiyo asxaabtu wajibriilu rasuulu llaahi fiina wa ruuxu lqudsi laysa bihi kafaaw jibriilo rasuulkii ilaahayhina annaga wuu nala socdaa buui haddaynu dagaalamaynaaynu ishayno ruuxulqudus malagga laydhaa malakuljibriilana cid u babac dhigaysaa ma jirta buui malaa'igta ilaahay cid idinka difaacdoo xaggiinna ka soo jeedaa ma jirto shaydaankaa dib u baxaya ayaa idinla socda safkaasi waa intaa safkaasina waa labadaanin iyo midhmidh rumeeyo reer banu israa'iila nabi muuse waxa uu doonayaa oo hadafka u weyn uu weynuuyey dadku inuu xaqa arko xujadu ay ku ooganto sixir iyo mucjiso la kala garto marmarsiiye iyo shubhatoona aanu jirin ma amraya sixirkooda raallina kama aha laakiin wuxuu idhi alqu bal idinku tuura ku horeeya buui wuxuu ha kala cadaadeen markii ay sixirkii tuureen falamaa alqow sida culammada ay sharxayaan dabcan qur-aanku meelo kaleu ku tilmaamay laakiin waxa weeye waxa ay tuureen waa ulo xibaalahum wa cishiyahum xadhko iyo ulo la ysku xidho la ysku farsameeyey oo khiyaalka qofka wax ka bedelaya qofka indhihiisa waxa wax ka bedelaana dee way badan yihin oo waxaan la yidhaahdo silaacatu silima sinimaha iyo habkan loo sameeyo imikaba waa nooc khiyaaligaas iyo indhasarcaadkaas ayuu ka mid yahay wax yar oo la weyneeyo laba wax oo kala durugsan qof dhulka jooga oo kor loo kiciyo nidaamkan kabarada imikaba lagu isticmaalo iyo kombyuutarka lagu sameeyo filimada waxa inuu ka mid yahay undee nooc sixirkaas wixii oo aan xaqiiqadiisii kugu muuqanaynin indhaha marka laega indhasarcaad ah kolkii ulaha iyo xarkaha waxaa la isku soo dhalaaliyay dabeetana waxaa ka soo baxay saxaru acyun annaasi wastarhaabuuhum wajaau bisixrin cadiim indhihii dadkay sirxeen way cabsigeliyeen sixir weynna way keeneen marka waxaa kaaga muuqanaya halkan in horta sixirku xaqiiqadiisu ay tahay in shay waliba sidiisiiya laakiin indhaha uun wax kasii noqonaya araggii oo shaygu siduu ahaa si aan ahaynunbaa loo arkaya waa mid midda labaad waxa weye sixirku dee inuu kala waaweyn yahayoo xirfadda iyo farsamada sixirlayaashiyo aqoontay u leeyihin bay ku xidhanta midiba midka uu kaga xariifsan yahi sixirkiisuu kasii weynaanaya midda saddexaad aynu ka fahmaynaa waxa weye sixirku inuu yahay wax jira oon la dafiri karaynin inkastoo xaqiiqada shaygu ay ka bedelan tahay sida uu yahay waxaa halkan ka muuqanayoo kale in dadkii sixirlayaasha ka agdhowaa iyo nebi muusiya intii la socotay cabsi ay qabato waxani ahaa wax laga cabsan karaba dadka ka nixin karaba fa awjasa fii nafsihi khiifatan muusa cabsi ayaa naftiisi gashay markuu waxaan arkay qulnaa laa takhaf innaka anta alaclaa ilaahay baa wuxuuhi waxbaa cabsan waxba cabsi kugu dhicina adaa sarreeya muuse laftiisaa cabsaday dadkii meeshuna way cabsadeen wixii isdhex qaaday abeesooyin iyo masas iyo wax noocaasbagaan inaka anta laclaa baa ilaa adaa sarrayn badane nimankan waxba haku ha ka warwari waay sixirka iyo baabkiisa wuxuuna aynu ka sheegi karnaa inunu yahu xaaraana oo in la bartiyo in la bara iyo in lagu ceesho iyo in la adeegsada intuba ay xaaraam yihiin axkaamtiisa waxaynu kaga soo hadalnay aayadda boqol iyo kow meelaha boqol iyo laba suuratulbaqara markii aynu soo marayn halkaasaad ka raajici karaysa arrinkii sidaasuu noqday nimankiina wixii ahayeen waxba lamay hadhine iyagoo gunta ka soo go'ay muusey soo hordhigeen iska qaba bay yidhaahaan waa kaas hunaaka mufaaja lama filaan midhan baa ka soo baxay markaa meesha fircoon waxaa ku soo baxay waxaanu filayn fa alqaa casaahu fa hiya thucbaanun mubiin muuse laftiisa waxa ku soo baxay waxaanu filayn oo waa kan cabsi ay isagana gashay dadkii meesha fadhiyay laftooda waxaanay sixirlayaasha ka filayn baa ka soo baxo wastarhabuuhum haddana ummaddii meesha isugu timi dhammaantood wax ka fajiciye oo wixii hore isku fuuqsaday baa ka wada hor yimidoo nebi muuse calayhi salaatu wasalaam mucjisadiisana mucjisaduna waa taasuuno mucjisa min acjaza buu ismigu ka yimidoo waa wax daaliya wixii hore lasoo waday oo dhan wixii hore lasoo waday wax daaliya waa markhaatiga ilaahay uu siiyo rususha hadiyo jeera u markhaati furaya risaaladooda waaya arrinku kolkuu halkaa marayo ayaa ilaahay uu dalbaday nebi muuse dabcan tababar ku soo qaatay ushan iyo habka loo adeegsanayo wa awxaynaa ilaa muusa nebi muuse waxaan u waaxyoonnay buu ilahay yidhi an alqi casaaka ushaada tuur wuu tuuray markaa ushiibuu sidaa u qadimuu dhulka u tuuray fa idaa hiya waaba iyadoo ushii talqafu hafaysa oo qaadanaysoo liqaysa maa yafikuuna wixii ay soo abaabuleen soo abuurteen fa waqaca alxaq xaqii wuu sugmay wa badala waxa buray oo meesha ka baxay maa kaanuu yacmaluun wixii ay soo malluuqeen ay soo sameeyeen baa meesha ka baxoo la waayay fa qulibuu hunaalik goobtaa waa laga adkaaday shayaadiinta iyo ehelkoodii faqulibuu hunaalik fircoon iyo gruubkiisii waa laga adkaaday waa la jebiyey wanqalabuu saakiriin wanqalabuu waxay noqdeen saakiriina iyagoo guuldaraystay oo dullaysan oo hoogay wa ulqiya saxaratu sixirlayaashii baa la riday saajidiina iyagoo fooda dhulka dhigay way sujuudeen sujuud bay la dhaceen qaaluu markaa sixirlayaashii waxay idhaahdeen aamannaa birabbi alcaalamiin ilaaha caalamiintao dhan iska leh ayaanu rumaynay rabbi muusa wa haaruun nebi muuse iyo nebi haaruun ilaahii soo diray baanu rumaynay bay idhaaheen hadal halkaasuu ku go'ay sidaasay arrimuhu yihiinoo weligeedba ha socoto xaq iyo baadilna isbarbar gurteen laakiin haddana xaqunba a ka soo hadhayeen waamaa maa yanfacu nnaasa fayamkutu fi l wixii dadka anfacayo xaqa ahi isagaa soo hadhaya baatilkuna fa ama azabadu jufaan isagoo xumba ah buu tegaya muddaha iska buurbuurnaado oo dadka haba cajabiyo waxyi ilaahay baa hagaya nebi muuse calayhi salaam ilaahay wuxuu idhi anaa u waaxyooday kuwan fircoon baa dalbanaya fircoon ayaa laydhka u shidayoole bilaab oo joojiyo saadhah nebi muusena ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ilaahay baa u waxyoonaya farqiga u dhexeeya halkaa waa dareemi karaysa kii ilaahnimada sheegtay ee kibraaniga ahaa ee wuxuu yahayba aanu jirin inuu farayo oo u amrayo iyo ilaahay addoommahaba abuuray adduunyaduna gacantiisa ay ku jirtay quluub alcibaad addoommaha quluubtoodana gacanta ku hayay iyo kaasi cidda ay amrayso cidduu amraya labadaasi farqiga udhexeeya wuu dareemi karayaa qofka caqligiisu hagaagsan yahi ushaada rid baa ilaahay uhi ushan inta uu hayo ushayska ahaanaysa dhulkaa marka uu dhigana wax kaley noqonaysa oo cajaa'ibleh waa qudradii ilaahay iyo awooddii rabbi ayaa goobtan ka muuqata oo laga arkayaa waaye ushu marka ay halkaa dhulka gasho ee uu sidaa u tuuro waxay isu rogaysaa wax ka fog oo ka yaab badan wixii kolkii hore ahayd dhul ba laakiin ul noqon mayso sida qur-aanku marar fara badan uu tilmaamo fa idaa hiya xayatun tascaa abeeso weyn oo sida maska u dheeraynaysa oo la yaab badan oon beri ul ahayd aan la odhanaynin bay noqonaysa ilaahay baa subxaana wa tacaala jaamidaadka iyo shayga aan noolayn ayaa uu beddelaa wuu ka hadliyaa wuxuu doonuu ka dhigaa waxba kuma adkaadaan rabbuna subxaanahu wa tacaala ushi markaa waxay samaynaysaa waxay u dhaqaaqday uun talqafu maa yaafikuun talqaf ta'kul waa saasay waa cunitaan oo shayga had iyo jeer mar baashan xayawaanku markuu qudhaanjada cunaya ama aboorka oo kale sida dhaqsaha u cunaya dhagdhagdhagdhagdhag uu qabanayo saasunbay u qabanaysaa wax alla wixii meesha lagu hayoo dhan sidan bahashan birlabtu marka lagu masaabiirta sidaa loogu eega ay usoo jiidato saasee u halqaf way halqaftay wixii oo dhan talqaf waa halqafaysa maa yaafikuun waa wixii la abuuray marka horeba xaqiiqa mu lahay way wada liqday goobtaa waqaca waxa dhacay macnaheedu shay hadduu dhaco uu dhulku ku sugmay waxa sugmay xaqii waxa sugmay xaqii waxa buray baatilkii oo ah maa kaanuu yacmaluun marka casharkaynu ka qaadanaynaa waxa weeye weligeed baha isbarbar gurteen xaqa iyo baadil laakiin ilaahay wuxuu leeyahy rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku leeyahay ummadda islaamku hadwalay joogaanba ogaada cidhibta wanaagsan waxa yeelanaya xaqa iyo taqwada saasaa ilahay ui faulibuu hunaalika wanqalabuu saaqiriin halkaa waa laga adkaaday cadowgii iyagoo dulaysanna way noqdeen saaqiriin iyagoo dulaysan marka waxaad u fiirsanaysaa dee kala adkaanshuhu maaha awoodda milatari iyo hubka laakiin cidda miiska wadahadalka iyo xujada iyo dooda iyo daliilka laga adkaado ciddaasaa kala jabiyeah walow haba lahaado cudud milatari haba lahaado laakiin kol haddii kalsoonidu ka lunto ninbaa beri dhowey taxliilinaya wuxuu ihi maraykanku waxyaabaha dagaaladan islaamka ku qaaday saddex arrimood baa ugu waaweyn buui wuxuu ku waayay midi waa hubkiisii oo la arkay buuhi inuu iska fashilan yahay oo hubkii la moodaya inuu shucaaciisa u horeeya dadka leefaya ama aan waxba dadka ka soo harayn hub caadiya ah unbu noqday dad caadiyiina ku dagaalamayo taa waxaa meesh waa fashilmay buui fashilaada labaadna waata dhaqaalaha oo iyaga iimaankoodaba ah iimaanka gaalada waa dhaqaalaha marka kiina waa ka xumaaday buui de waxalla waxaa alaab inagu qaaliyoobay dollar baynu kusoo iibsan jirnay nin waashay lacagtii baynu wadanay oo aynu wax kusoo iibsanayn marka tiina markii ay hoos u dhacday ayaa wax walba aynu dareennay inuu inagu qaaliyooday ta kasii dareennay buuhi waa kalsoonidii kalsoonidii dadku ay ku qabeen gaaliyo islaamba ee lalahaa kanaa cadaalad iyo horumar iyo xadaarad iyo ilbaxnimo horseed kaa dadku odhan jiray kalsoonidaasiibaa maanta ayaa ka luntay oo dadku dib uma aamini doonaan buui marka iimaansigaasi baa nimankan ka lumay fircoon iyo wixiisi way joogaan ciidamadiisii way joogaan baarlamankiisii wuu joogaa dalkii isagaa haysta bal u fiirso haddana ilaahay waxa uu leeya waa laga adkaaday waanay dulloobeen leanna waxaa la arkay inuu fashilan yahay dadkuna hadday ku ogaadaan asalkeedaba waxba kuma yaallaan waaya intii uu ku tiirsanaaye uu daba taagnaa ee uu waxbidayay ayaa ilaahay uu ka warramay xaaladoodii waa sixirlayaashii aqoonta sixirka u lahaa wa ulqiya asaxaratu saajidiin qaaluu aamanaa birabbi alcaalamiin rabbi muusaa wa haaruun ulqiya waxay sheegaysaa sujuuddani inaanay ahayn sujuud foorarsiya sujuud madaxa saa loo yaro foorariyey maaha laakiin ulqiya haddii layidhi waa sujuud ay dhulka galeen oo si dhab ah ilaahay ugu sujuudeen ulqiya ficilku waa majhuul waxaa kaluu sheegayaa oo laga fahmayaa sida dhaqsaha ah ee sujuudda ay ula dhaceen waxa aad moodaysa in xagga dambe laga riixay oo dhulka lagu tuuray ayaad moodaysa inay kufeen markiiba dhulkay galeen markiiba waxay qadimeen sujuuddaasi waa ficil bay rumaynta ilaahay ku muujiyeen qowlkiina way raaciyeenoo ilaah iyagaanu rumayna amanaa birabbinaa hadday odhan lahaayeen ama birabbi ay odhan lahaayeen qaar baa odhan la warba fircoon bay mala u jeedaan laakiin si fircoon meesha kay rabbigay sheegayaan rabbigii hore ee sagagarka ahaa ee la sheegi jiray inaanu ahayn ee silanaa inaanu ahayn si ay u caddeeyaan ayaa waxay dhahan rabbi alcaalamiin rabbi muusaa wa haaruun waa iftiimin caalamiintao dhan kii iska lahaa labada nebiya noo yimi kii soo diray weeye fircoon ma aha halka warkaas warku waa cadyah saasay idhaahdeen marka halkaa waxaynu ka fahmaynaa qofka ilaahay iimaanka uu la doono hanjabaadda kaafirka iyo imaanlaawaha iyo maslaxaddiisa iyo madaxtinimadiisa midna ma joojiyo midna ma joojinayo waxaynu ka fahmaynaa iimaanku had iyo jeer marka bashaashadiisa iyo macaankiisu qalbiga ay dheehdo ee si wanaagsan ay u dhex gasho qofka xikmadda afkiisa ka soo burqata xikmadda ayaa ilaahay uu siiyaa oo qalbigoo toosa ayaa carabkana toosiya marka nimankani had iyo jeer markiiba erayada ay ku dhawaaqayeen rag culimaa ah oo khubaro diinta ayaa la moodaa faqdi maa anta qaad inamaa taqdi haadihi alxayaata addunyaa markii uu hanjabay aayaadkaa dambe sidaynu ku arki doonno waxay dhahan war waxaad doonaysa xukun soo arrinkaagu adduunyadan un kuma ega aakhira miyaad noo raacaysa aakhira kole haddaanaad noo raacin arrinku waa iska dhanyi sidii had iyo jeer u caadada ahayd qofka aan wanaag ku soconin waxa uu fircoon bilaabay markaa inuu u hanjabo xujo ma haye xooggiibuu dabeedna u dhaqaaqay qaala fircawnu baa markaa wuxuu idhi aamantum bihi miyaa rumayseen waar miyaa rumayseen buuhi idinna qabla an aadana lakum intaanan idiin fasixin intaanan dhaqdhaqaaqii ogolaanshihii idin siinin miyaa ku yeedhiseen buuhi idinaa shahaadadii inna haadaa kaasi falkaa aad samayseen la makrun waa shirqool makartumuuhu fi lmadiina magaaladan masar shirqoolaa u soo allifteen weeye litukhrijuu minhaa ahlaha si aa uga qixisaan oo uga dareerisaan oo uga qabsataan dadka ehelkeeda ahee degan masar fa sawfa taclamuun hadhow baydin garan waxaa ka dhaca low qadicanna waan kidfi doonaayo waan jarjari buuli aydiyakum gacmihiinna wa arjulakum cagihiinna min khilaaf si isweydaanaan u googoyn doonaa uma la usalibanakum waan idin dardari waan idin deldeli doonaa meel baan idinka soo laalaadin ajmaciina idinkoo dhan qaaluu markaa waxay idhaahdeen nimankii muslimiinta noqday waxay idhaahdeen innaa annagu ilaa rabbinaa munqalibuun ilaah iyagun baan u laabanaynaa haddaadna disho ilaahay baan hortegaynaa wamaa tanqimu minna nagagama aargoosanaysid oo naguma nacaysid ilaa an aamanaa inaanu rumayno biaayaati rabbina ilaahayaga aayadihiisii iyo mucjisadiisii markaannu rumayno baad naga argoosanaysa lamaa jaa'atnaa markii ay noo yimaadeen aayadahaas rabbanaa ilaahayagiyow afriq calaynaa sabra ilaahayow sabir nagu shub wa tawafanaa muslimiin annagoo muslimiina naftan iyo adduunyada naga kaxee wa tawafanaa nadiloo nafta naga qaad muslimiin annagoo kuu hogaansan markaasaa gebagabadoodii noqota ninkii isaga ahaa dabcan u arkay kuwan inay socdeen kuwan inay ka tageenee ka goosteen inkastoo ushii uu cuskanaya ay ahaayeen wuu arkay dabeetana wuxuu doonay inuu warbaahinta iyo iclaamka jiheeyo oo dadka kale un waxuu dabaqabateeyo dadka kaleu ku mitidaya waa kuwan had iyo jeer idhaahda waxaa loo tartamayaa waa dadka marka dadka un sidii loo harowsan lahaa loo soo jiidan lahaa bal ha loo fikira buu markaa iclaamkiisiibaa dadkiibuu eraygii u dhiibayaa markaa had jeer dadka mufsidiinta ahina xaqiiqo ma sheegaan laakiin fariimahay dhiibaan waxa weeye been ay doonayaan dadka in quluubtooda ay ku kasbadaan ayay dhiibaan iyagaa markaa iclaamka iclaamka waa la sameeyaa intoo loo fikiro ayaa maalintaa waxa lagu sheekaysanaya iyo waxa la odhanaya iyo waxay dadku aaminayaan waxaa laga sii daayaa warbaahinta sia imikaba gaalada makrigooday ka midta in la idhaahdo war sii daaya wixii dadka loo laqimi lahaa kolkiiba arrinkii wuxuu u dhigay horta marka hore inay daw ahayd in isaga wax la weydiiyo nimankan dembiilayaal buu ka dhigay leannahu kii u weynaa ee fasaxa bixin lahaa iyo kii rumaynaya iyo cid isagaa laga tala qaadan lahaa marka nimankan dembiilayaal buu ka dhigay mar haddaanay ka tala qaadanin markaa dabeedna wuxuu idhi aamantum bihi qabla an aadana lakum ma anoon idin fasixin baa rumayseen waxayd haddaa rumaynaysaan xataa inaad fasaxi weydiisataa halkaas dambiilu ka dhigay waay godab bay ka galeen kii u sarreeye weeye meesha ninkii haysta ee ilaaha sheeganayay godob labaadna wuxuu dadkiibuu u dhigayaa inay iyagana godob ka galeen keligiina waxa lagu jahaysan yahay aanu ahayne dadka iyo dalkaba ay khatar ku yihiin sidaasuu taana u dhigo macnaha waxa weye dadow ha u arkina nimankan inay aniguun duullimaad igu yihiin laakiin idinkana duullimaad bay idinku yihiin markaasaa wuxuuhi inna haadaa la makrun makartumuuhu fi lmadiinati wallaahi waa shirqoola magaalada masar soo shirqooshee litukhrijuu minha ahlahaa si ay ehelkeeda uga saartaan oo idinka iyo wixii idinla socdaa u camirataan meesha armeeshii waa laydin qabsanayaa wey taasina waa dembi ay ka galeen dadka ayuu leeyahay dadkii buse afariinta u dhiibaya aayad kale waxa ay sheegaysa makrigan iyo shirqoolka muuse inuu kula jiro innahu lakabiirukum aladii callamakum sixr waa kii u weynaa buuri kanaanu isaynay basho wuxuu ahaa kii u weynaa sixirka idin baray ismay arag niman la ilaalinaya ahaayeenoo sidii loo soo waday miidaanka yimi muusena halkanuu ka soo baxo uu ku yimi xaggay isku arkeen waa been cadow dadka uu dhiibayo isna waa kii u weynaa ee idinla soo abaabulay buuri arrinkaa u socotaana waa kaa dhinac kolka laga eego waa runtii oo qofka baadilwadaha ahay cidda xaqa wada marka ay xaqa la yimaadaan ee xaqu cagaha isku taago shaydaan la naaray buu noqdaa baatilwaduhu oo wuu iska buufismayaa marka taasuu fahmaya oo halkaa ka garanaya xaq iyo baatil inaanay meesha wada joogayn buu garanaya marka tan saa kolka loo eego dee waa runtiio isaga iyo wixii xaq wadaa wixii baatil wadaa way iska tegayaan hadhowto dhaqaajinayaan saasaana had iyo jeer mabda ahaan waxa ay gaaladu uga soo horjeedaan islaamka oo isku xukunkiisa ay u diidaan oo shicaarkiisa iyo muuqaalkiisa ay u diidaan marka ay ogaadaan cid ka run sheegaysa walow itaalkeedu haba yaraado walow wacyigelinteeda iyo fulinteedu haba yaraatee markay ogaadaan in waxaasi uu dhab yahay qaylada cerkiiyo dhulkays qabanaysa markay laakiin ogaadaan cidda waxaa wada inaanu ka dhab ahayn haba bato camalkooda iyo dhaqankooda iyo fulintoodaiyo cibaadada way iska daayaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu ilaahay soo diray ayaa nin carabta ka midabaa u yimid oo markaasuu ihi bal ii bandhig waxaad ii bandhigta ad ii sheegtaa waxa aad dadka u sheegaysaa cusub waxyigiibuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam arkaantii islaamkii iyo iimaankana waa u sheegay markaa ninkii fitradiisa isagoon aqoon lahayn ee iska badow ahaa eray buu yidhi waxa uu ku dhawaaqo ninkaasi uu leeyahay carabiga ahi ina haada la amrun takrahuhu lmuluuk wallaahi arrintaa aad wado boqoradu ma jecla arrinkaa aad wada halkaa waxaan ka fahmaya arrinkaa iyo boqoradu isqaban maaya mid kalaa waqti muddo ka dambaysa uu yimid isagana wuu bandhigay nebigu markii uu sharxay ayaa isaguna waxau idhi idan la tuxaaribuka alcarab waalcajam kol haddaad halkaa ka wado ood ilaahayaashiisoo hadal qaad ood kuwii watay faragelisay carab iyo cajanba way kula dagaalami labada ninba fidradooday ayay ku sheegeen sidaa marka halkaa waxaa ka muuqanaya baail xaq iyo baadil inaanay wada joogay wax laysa waafajin karayana aanay hayn hanjabaadiisii waxay noqotay waan idin goynayaa addimada iyo gacmaha isweydaar uma la usallibannakum ajmaciin intoo lugiyo gacan aan si isweydaara u jaraabaan gidaarkaa idinku dhisayaa saasuu dhaqankiisu ahaayoo waxa uu u dili jiray dadka sida loo dilo siyaabaha ugu xun qofkii inuu isaga oo nool xubnihiisii kidfo oo uu jarjaro kadibna uu deldelo gidaar ku dhiso ama fii juduuci nakhl geetimireedka sida haragga loo dhisoo kale ilaahay baa wuxuuhi wa fircawna dilawtaad aladiina daqow fi lbilaadi faakharuu fiiha alfasaad wa fircawna dilawtaad waa fircawnkii masaabiirta lahaa ee qofka uu deldelayuu meel ku dhisayo sida haragga masaabiirtiisaasuu gidaarka ugu dhufan jiray qofkii kiisaa u eega kaa masaabiirta lagu dhuftee meeshaa ku naban dib xaggiisa u eegi maayo halkaasuu ka dhaqaaji waaya markaa iyaguna waxay u jawaabeen fircoonoo waxay idhaahdeen innaa ilaa rabbinaa munqalibuun annagu ilaahay baanu noqonayna kalsoonidii baa markaa qalbigooda degtay waxay heleen yaqiinta ilaahay ku qabeen annagu ilaahay baanu hortegaynaaba ilaahay baanu hortegaynaa xataa haddaadna disho kiiska lagu eedeeyey inuu yahay xaqii waxa lagu haystaana way sheegeen wamaa tanqimu mina ilaa an aamanna biaayaati rabbina lama jaatna tanqimu mina wamaa naqamuu minhum ilaa an yuminuu billahi alcasiizi alxamiid waxaad nagaga aargoosanaysa eed nagu dilaysa waa inaanu rumaynay ilaahay aayadihiisa waar dembiga iyagu ma aayadihii ilaahay iyo waxyigiisii iyo mucjisadiisii oo yimid oonu rumaynay kiisku makaasa ah wallaahi waa ku kalsoonnay haddaa waxaaba na haystaaba hadduu yahay diin iyo rumayn ilaahay iyo waxyigiisii waa ku kalsoonnahay ilaahay bay baryeen markay arkeen inuu u soo ladiitay inuu dilo ayay ilaahay baryeen ducadoodiibaa rabbi inoo sheegu ka waramay rabbanaa afriq calaynaa sabran watawafanaa muslimiin ilaahayow sabir nasii bay idhaahdeen islaamnimadana nagu adkee iyada un adduunyada aan kaga ambabaxne ilaahw arrinka iyaga iimaan iyo islaam ilahay uu kusoo gebagabeeyey walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun sidaa uu dardaarmaya yacquub ibnu cabbaas waxa uu leeyahy halkaa waxaa ka muuqanaya in ay ahaayeen inuu laayay ayaa ka muuqanaya halka sida uu hanjabay iyana aakhirana way xuseen ilaahayna way baryeen inuu islaamku dilana ilaahay bay baryeen marka inuu laayay baa muuqanaysa inkastoo nasku cadaynin haddana waxaa laga fahmi karayaa lidaalik baa uu leeyahay asbaxuu saxara wa adxaw mu'miniin wa amsaw shuhadaa waxay waa baraysteen iyagoo sixirlayaala barqinku wuxuu u galay iyagoo mu'miniina gabalkuna wuxuu u dhacay iyagoo shuhadaa halkaasi arrinkoodii uu kusoo gabagabaystay taariikhda wanaagsane qaaliga ah ee tusaalaha ee casharada iyo cibradu ay ku jiraan ayaa laga faaidaystay ah waxaynu ka faaidaysanaynaa islaamka iyo iimaanka fiditaankiisa iyo cidda ilaahay hanuun u qadaray inaan la hor joogsan karayn awood kasta haddii lagu isticmaala waxaynu ka faa'idaysanaynaa halkan qof islaam lagu haysto oo lagu dilaa inay iska caaditay oo wax lala yaabo aanay ahayn laysa soo haysan jiroo la ysku dili jiray laakiin looga baahan yahay qofka inaanu dee bayr yeelanin oo aanu ka didine uu ku dhinto ku noolaado waxa aynu ka faa'idaysanaynaa mar walba ilaahay ducadiisa inaan laga maarmayn baryada ilaahay la baryayo ase ay dadka muuminiinta ahi ilaahay bay baryayaan subxaanahu wa tacaala <clears throat> waxaynu ka faa'idaysanaynaa kale qofku haddii ay kalifto in kollayba la dilayo marka diintiisa laga fitnaynayo inuu ilaahay weydiisan karo geerida nabigu calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed waxa uu leeyahy qof idinka idinka midi ummad yahay yuu geerida tamaniin ilaahay idiliyuu odhan laakiin haddii uu kollayba tamaniyayo geerida ha yidhaahdo allaahuma axyinii maa kaanat ilxayaatu khayran lii watawafanii maa kaanat ilwafaatu khayran lii ilaahayow inoole haddii noloshu ii fiicantay ilaahay ifka iga kaxe haddii geeridu ay wanaagsanta marka qofka diintiisu ay ka fitnoobayso arrin kolku halkaa ku soo intihooday waxa la kacay haddana fircoon baa dib ugu noqday kuwiisii ila fashilaadii baa soo biiraysa fashilaadii baa maalinba maalinta ka dambaysa ayay soo kordhaysaa sidaa gaaladu mar walba u fashilmayaan wa qaala almalau min qowmi fircawn kuwii madaxda ahaa fircoon qoladiisa ahaabaa waxay yidhaahdeen atadaruu muusa wa qawma muuse iyo qoladiisa miyaad iska daynaysaa liyufsiduu fil ardi si ay dhulka u kharribaan wayadaraka adiga uu kaaga taga muuse wa aalihataka ilaahyaashaadana wuu ka tegi adigii ilaahyaashaadaba uu ka dhaqaajin qaala markaa fircoon waxa uu yidhi isagoo qancinaya kuwii baarlamankiisa ahaa sanuqatilu abnaa'ahum inamadoodaynu gawda ka saarayaynu layn doonaa wanastaxyii nisaa'ahum dumarkoodana waynu daynoo waynu ku shaqaysan wa innaa fawqahum qaahiruun inagunbaa ka sarrayna wa innaa inagu fawqahum dushooda qaahiruun kuwa xukumiyaoo ka sarraynayeenu arrinka halkaasuu noqday meeshii waa fircoon bay dooneen inay dhiirigeliyaan boodhka ka afuufaan qalbiga u geejiyaan wax sii socda oo dumaya muuse iyo qoladiisa haddaad dayso dhulku wuu fasahaadi adigaa lagaa tegi ilaahyaashaadaa laga tegi bal hadda waxaad halkaa ka arkaysaa marka u horeysaba ka mufsidkaa laftiisu dadkii muslix buu u sheeganayaa dadka muslix buu u sheeganayaa mufsidku laakiin yaa ka rumaysanaya inuu muslix yahay dee waxaa ka rumaysanaya qofka uu qalbiga ka gumaystay ama qofka aan eh, caqliyadiisu xor ahayn alladii asaabahu taxajuru lcaqli ka caqligiisuu xidhxidhmaybaa ka rumaysanaya wakhtiga had iyo jeertanoo kale ay iman kartaana waxa weeye ee baadil wadayaasha beenta laga rumaysanayo dadka marka ay muddo ku soo wadaan ee gumaysiga ay ku celceliyaan ee dadka ay gaadhaan inay iska yeeshaan markaasaa wixii kasoo fulaba la iska rumaystaa oo dadku ay ka daalaan niqaashka iyo inay hadal ku celiyaan iyo waxa ay sheegeen inay shaandheeyaanba dadka way ku adkaanaysa dadku way gumaysigu dadka wuu indha tiraa oo uu tiraa caqli tiraa lidaalik baa taa ilaahay uu ka warrama wuxuu ihi fastahafa qowmahu faaaacuu markii hore uu la hadlaya wuxuu ihi alaysa lii mulku misr wa hadihi alanhaaru tajrii min taxti am ana khayru min hada aladii huwa mahiin walaa yakaadu yubiin war arkaynin madaxtinimada masar anaa leh muuse waxba ma leh webiyaal baa hoostayda qulqulaya isagu galaasuu ku cabo mahaya buu macnaha ujeedaa wuxuu waxalla wuxuu hayaa ma jiro ma aniga iyo ninkan ayaa iskaayo barbar dhigaysa miyaanan ka khayr badnayn xataa waxba sheegi kari maayo waxaasuu aqriyay kolkaasaa dabeedna ilahay uhi fastakhafa qowmahu faatacuu markuu waxaa ku aqhriyo adduunyo yar tusay alaabtiisii u bandhigay ee ninka halkaa taagan iyo ninka halkaa carshiga dahabkaa ah fuushan baasimay waxaa markuu akhriyay ayaa dabeetnana istikfaafka caqligii markaasuu dhex tegay waa taa iminka islaam iyo muslimiin haddii lasoo qaado dadka gaaladu maskaxda ay ka gumaysteen waxa ay ku odhanayaan islaamku waa keede waxba ma hayaanbe waa dunyada saddexaad iyo afraadoo bannaan bay taagan yihiin halla waxay hayaan ma jira iyaga iyo diintooduba ayay ku odhanayaan qalbiga baa laga haysta oo laga gumaysta liyufsiduu fi lard wayadaraka wa arrintu maaha xaq looma jeedo laakiin ninkan waxaa lagu haystaa muuse adiga iyo ilaahyaashaadu ka tegi marka ka tegidda qofkan daaqidaa laga tegay ee loo jiibin waayey laftigeedaa dembiya ah. walow haba khaldanaado daaqigu iyo xadgudbuhu had iyo jeer ma khaldamo aragtidiisa ma khaldana isagu mar walba waa sawaabaan buu leeyahy marka keliya waxa dembiya ah, khilaafidda isaga la khilaafay walow khalad uu ku jiraba ha lagu khilaafo marka waxay uga dhigeen war ninkani adigu kaa tegaya nin kastoo kaa tegayna waa dembiili wax xorihi ma jiro imaa macanaa aw didanaan wey taa gaaladu ay ka dhawaajinayaan ah, in annaga qofkaasi uu nala socdo iyo inuu naga horjeedo wax dhexdhexaadlayna ma jiro ama qofku waa inuu noo jiibinayo oo uu nala socdo oo uu nala fulinayo oo uu nala xidhayo ama waa inuu naga horjeedo midbaa meel iska taagan maanaqbal waxa isweydiin la sawkii isagu sheegtay ilaaha u weyn inuu yahay fircoon ee dadka saa ugu dhawaaqay ilaahyaashan ay sheegayaan saaxiibadii waa maxay culamaa u tafsiir waxay u badan yihiin wuxuu lahaa ilaahyaal macnaha sanamyo yaryar oo caabudi jiray ama qorax ha ahaato ama dayaxa ama xidigaha qaar ka mida ama qaar kale oo habeenkii uu u dhukuso oo u dhuunto waxaa halkaa laga qaadanayaa bay leeyihin qofka bani aadamka inuu wax caabudaabuu u samaysan yahay khaanada cibaadadu qofka kollayba waa mid ku abuuran oo fircoonkii ilaahnimada sheegtay laftiisuba wuxuu u baahday inuu wax caabudo isaga laftiisaaba joogi kari waaye marka cid wal oo ilaahay abuurayba waxbay kolle caabudaysa ka ilaahay diiday inuu caabudo cibaadadii xaqa ahayd rabbi uu ku lahaa ka diida kolley waxunbuu caabudaya koluu naftiisa caabudo koluu hawadiisa caabudo dee waa adiga arkayoo dadka qaybbaa waxay caabudayaan bisadaha iyo jiirka iyo raashinka qaybo ka mid ah iyo xataa qaarba cawrada dadka caabuda subxaan allah say usii socdaan hindiya qaybo ka mida ah dadka cawraday caabudaan marka almuhim wax bilaa cibaado joogayaa ma jiro eh, hadduu tii ilaahay diido wuu la ambanayaa waa kan dee fircoonba ilaah la-aan joogi waaye ee eh, isagii qaar hoose samaysta wayadaraka waalihata wuxuu ku qanciyay haddaba inamadoodana waynu layn hablahana waynu dayn waanaynu ka adkaan meesha laysu joojin maayo dee xoogun baynu isticmaali doonaa kol haddii xujo laynaga badiyey dee maxoog baa laynaga badinaya dadkana sidoodaba xoog laguma qabtay xuja lagu qabtaa islaamku halka uu ka duulayaa waxa weeye dadka xujada lagu qabanaya oo lagu qancinaya oo islaamku waa diinta keliya ee odhanaysa dadka xujo iyo daliil loo sheegay oo lagu qanciyey ha lagu qabto oo qalbigiisa ha la qanciyo qofka qofka islaamka loo bandhigaya macaankiisa la tusaya dhaqankiisa sida nolosha looga turjumayo dabeedna qofkii qalbigiisa la qancinaya markuu qancaabuu ummadda ku biiraya laakiin jidhkiisa lama qabanayo isagoon qalbigiisu qancin oo haddii islaamka loo bandhigu idhaahda islaami maayo qasabku islaamintoo la laydhaa gawda laga saari maayo waayo dee munaafiq buu noqonaya waayahay intuu iska idhaahdo ayuu munaafiqina dhex fadhiya noqonayaanu waxba ka run taana la dooni maayo munaafiq dooni mayn jihaadku dee isagu markaa hadafkiisu maaha in loo dadka qasab lagu islaaminayo laleeya qasab ku ashahaado laakiin waxa weye qofkan gaalka ahe islaamkii la hortaagan awoodda ee ummaddii islaami lahayd la hortaagan awoodda ee dadkii kusoo duulaya macnaha waa kufri awood iyo ifsaad wata ayaa markaa jihaadkii loogu talagalay lidaalik ba hadduu kufrigiisii haba iska haystee gacmaha taago oo idhaahda war kufrigayga anigu faafin maayo islaamka wixii gelaya hor joogsan maayo dadka islaamkaa ah, xorriyaadkooda iyo xuquuqdooda waxba yeeli maayo laakiin tayduna hanaysta iska kaydaaya waayo muwaadinka labaad noqo oo iska joog baa la leeyahy cashuurtuuna sii dimi baa loo yaqaanaa marka dimi marka laakiin de adiga arkayo in fara badan waxaa dad muslimiina lagu xaaqay oo lagu laayay qasab ku gaalooba fircoon markaa halkaasuu taaganya wainaa fowqahum qaahiruun qaala muusaa liqowmi nebi muuse qoladiisii wuxuu ku yidhi istaciinuu billaahi wasbiruu war ilaahay kaashadoo sabra ina alarda lilaah dhulka ilaahay baa leh yuuriuhaa wuxuu dhaxalsiinayaa man yashaau min cibaadih ciduu doono addoomihiisa ah waalcaaqibatu lilmuttaqiin cidhibta dambena iyo guushana waxale dadka alle ka cabsaday qaaluu markaa waxay idhaahdeen iyagoo cabanaya uudiinaa waana la dhibay gawdaana laga saaray muusow min qabli an taatiyanaa intii aanad noo imaninaan rasuulka lagaa dhigin ka hor dhibaataana loo geysta wa min bacdi maa jitana intii aad noo timina sidii unbaa naloo tumaya ah waxba isma bedelin qaala markaa nebi muuse waxa uu yidhi isagoo sunnada ilaahay baraya casaa rabbukum ilaahaynu xaqiiqo waxa uu ku yahay reer banu israa'iilow an yuhlika caduwakum cadowgiinna inuu cidhib jiro gow ka dhigo wayastakhlifakum fi lard dhulkana madax iyo hogaamin uu idinka dhigu gacanta idin geliyo fayandura kayfa tacmaluun dabeetana uu eego bal waxaa samaysaa idinkuna tijaaba idin mari doontaane tani sidan ahaan mayse way isbedeli buui marka nebigani waxa uu ku baraarujinayaa had iyo jeer ummadda la socotee reer banu israa'iile mu'miniinta ah bal inaanay degdegin bal inaanay didin eh, xaqa laakiin uu u baahan yahay in lagu sabro xaqa waa shay laysku haysto kaafir kugu haystee in lagu sabro sabirkuna waa qayb qofka muslimka ah noloshiisa ka mid ah nolosha sabirkaa macno u sameeya iyo dhadhan qofku haddii uu dacwadda ku sabrayo iyo dhibaatada cadowga uu soo gaadhsiinaya hadduu ku sabrayo iyo diinta faafinteeda hadduu ku sabrayo iyo jihaadka hadduu ku sabrayo marnaba sabir la-aan ma socdo qofka muminka ah waa faraxsan yahay sabirkiisaana waa otaa waxa markaa sabirkaa u wehelinaya ilaahay ou kaashada subxaana wa tacaala ilaahay inuu barbar taagan yahay ayuu kol haddaad ilaahay haysato kol haddii aad ilaahay raalli gelinayso waxba kaama maqnaabuu ku qanacsan yahay qofkaas manhajkii xaqa ahaana waad haysa ee aad ku qanacsanayd ilaahayna waad raalli gelinaysa wixii dhib ahe ku soo gaadha waxba kuma yeelaya qofku qaanacaadaasu haystaa muminkaah lidaalik baa hadduu uu ku noolaanayaa oo uu ku dhimanayaa qul inna salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin intaaban geeridayda iyo noloshayda iyo cibaadadayda iyo salaadayda ilaahay baa wada leh ilaahay unbuu isu dhiibay qofka ehm, waxaa ka muuqanaya iyaga hadalkooda marka aad aragto inay dhibban yihiin in xoogaa isticjaal iyo degdegi u jiro wakhtigii nasriga inay filayaan saasoo kale taasoo kalea soo martay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii isagoo kacbada harkeeda jiqilaysa nebigu maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa rasuulka u yimi asxaabtii wakhtiga hore islaamay bilaal khabaab suhayb camaar cabdilaahi bni mascuud raggaasi raggay ka mid ahaayeen markaa nebiga waxay ku yidhahdeen alaa tastansiru lana alaa tastansiru lana miyaanad ilaahay gargaar noo weydiinayn raggii waa la garaacay dumarkii waa la garaacay qaar waa la laayay qaar waa dhaawacan yihiin ilaahay miyaanad gargaar noo weydiinayn nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay sunnada adduunyada inay la qabsadaan oo dabeetana wuxuuhi war waxaa jiray walaalihiin idinka horreeya islaamka ahaa waxaa soo mari jira waxaan idinka idinsoo marin midkood baa intoo gidaar lagu xidho jidhkiisa kolba in lasoo rifayay ilaa muruqyada ilaa dubkiiyo diirku uu kala baxo laftiiyo cadka la kala siibo miishaar lagu rifi jiray qaarkood baa miishaar lagu kala jeexi jiray weli halkaa maydaan gaadhin taas waa waxaweye aalaamta jirta iyo dhibaatada dadka soo maraysa aamaashiina markaasi u dhiibay nabigu yididiiladii oo wuxuuhi islaamkani wuu guulaysan doonaa oo halkaasuu gaari doona amnigaasaa iman doona bashaarooyinkii buu dhiibay rasuulku sala allahu caleyh wasalam xataa yaquula arasuulu waladiina aamanuu macahu mataa nasru llah alaa ina nasr allahi qariib nabi muuse waxau leey istaciinuu billaahi wasbiruu sabra buu leey wuxuu u sheegay kolka ilaahay buu ku xidhayaa sida ilaahay u kaashanaya waxa weeyaan awoodda ilahay inay rumeeyaan ilaahooda ku kalsoonaadaan awoodda ilaahay ta insaanku ay u kala baxsanaadaan awoodaha ilaahay uu leeyay inaanay insaankiiyo bani aadamka siinin oonay u aaminin ina alarda lilaah yuuriuhaa man yashaau min cibaadi war taa aamina buuli abarabta yuushaka idingeline dhulkan ilaahay baa leh fircoon ma leh wixii markay dadkii ku bateen ilaa maskaxdiibuu ka gumaysay ictiqaadkiibaa ka xumaaday horta dhulkan fircoon ma laha eh ilaahay baa leh taa aamina ilaahayna cidduu doono ayuu dhexalsiinayaaoo addoomihiisa ah kollayba kan waa laga dhaxli doonaa buu leeyay meesha taas waa iyadana ku kalsoonaada aayaddaas ugu jawaabay rasuulullaahi moxamed sala allahu caleyhi wasalam ninkii musaylimatulkadaab la odhan jiray carabtii bariga ayuu ka mid ahaa eryadaa riyaad iyo eryadaasuu deganaan jiray ninkii nebinimada sheegtay ee la odhan jiray musaylimatulkadaab wakhtigii rasuulka soo baxay sala allahu caleyhi wasalam waraaq buu soo qoraa wuxuu leeyahy dee maxamedow adiguna carabtaa hawdka iyo galbeedka iyo nebi u noqo aniguna intan bariga dee igu ogow intaasaa nebi u ahaayeen dhulkuna dee wuu inoo qaybsan yahay xaggaa galbeed iyo bari buu inoogu qaybsan yahay inaan isku safaadin buu leeyahy macnaha saasuu marka nabigu calayhi salaatu wasalaam qoraalkiisiibuu ugu jawaabay uguna magac bixiyey min muxamedin rasuuliillaah ilaa musaylimat alkadaab muxamed oo rasuulka ilaahay bay waraaqdu ka socotaa musaylimihii beenaalaha ahaabay ku socotaa ina alarda lilaahi yuuriuhaa man yashaau min cibaadih waa dhulka ilaahay baaloo ciduu doonuu dhaxalsiiyaa taasuu dhiibay markaa adiguna malihidanna malihin dhulka saasaa la doonayaa dadka muslimiintiina maanta inay aaminaan ee quusta ku dhacay quusta markay arkeen tiknolojiyadii gaalada iyo dhaqaalahoodii iyo hubkoodii iyo cirki iyo dhulka iyo badda iyo meeshay marayaan ayay dabeetana gacmaha taagana markaasay isdhiibeenba fa ya markaasay qoosteen markaasay u qaateen sidii jilbiskii ay odhan jireen dumarku rugtiiyo reerkaba adigaa leh bahal madow oo wada sun ayaa jiroo reer miyiga muska ka soo baxoo la yidhaahdo buriyo jabis iyo wax oo sun daraaddeed madow markay saa u eegaan bay ka baqdaan say yidhahdaan rugtiiyo reerkaba adaaleh ee iska kaayo nabadgeli bay ka dhiganta marka rugtiiyo reerkaba adaale bay dadka iminka muslimiintaa marayaane laakiin waxaynu leenahay ina alarda lilaahi yuriuha man yashaau min cibaadihi walcaaqibatu lilmuttaqiin markaa qofka muslimkaa ah waxaa la gudban wax kastaaba ha isweydaartaane sidanunbay bahashu usoo socon jirto qisada xikmadda laynoogu sheegayaana waa taas inuu qofku diintiisa ku toosnaado isagoo dabcan xikmadiisa iyo usluubkiisana isticmaalaya way cawdeen uudiinaa min qabli an ta'tiyana wa min baadi maa ji'tana waana la dhibay intaanaad noo imanay intaad noo timiba intaad noo timi lafteeda waxba isma bedelin bay leeyihin adigoo rasuulaa noo yimi oo ilaahay ku aqbali lahaabay macnaa u jeedaan maad ilaahay baridoona waxaad naga fujis xoogaa isticjaal baa jira saluug baa jira sibay usoo kakan yihiin laftigoodu markaasay leeyihiin dee intii hore dhibkiina haystuunbaa welina haysta marka taa macnaheedu waxa weeye intii dambe nagamuu khafiifin adoo rasuula aad noo timid oo ilaahay bari lahaa maxaa dhacay dabeedna waxaabu tilmaamayba arrinku meel aanay ka filayn iyagu waxay filayaan oy codsanayaan in dhibkuun laga daayo habay iska dhex joogaan meelahanoo xabsigaa weynba iska dhex marmaraane in dhibkuun laga daayaabaabay codsanayaanba laakiin isagu wuxuu tilmaamay meel aanay filayninba inuu lahay gaadhsiin karo markaasaa wuxuu ihi casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard fayandura kayfa tacmaluun casaa ilaahay xaggiisa marka ay ka timaado ama ku jahaysan tahay waxay noqotaa xaqiiqa casaa rabbuka an yabcaaka maqaaman maxmuuda ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay oo jira intuu cadowgaa halaaga fircoon iyo qoladiisa inuu idinka idinku bedelo oo dhulka madaxuu idinka dhigo hogaamin idinka dhigo idinku haysataan kadibna tijaabada martaan fayandura kayfa tacmaluun bartaasaa soo socota miyaanay sidii noqon aayaadka dambeaynu ku arkaynaa iyadoo sidaa uu sheegaya nebigaas u dhacday oo dhulkii gacanta loo geliyey oo tijaabadii ay mareen marka qofka muslimka ah ee muhadadka ahee la dhibayo isaga laftiisu waa inuu bashaaradanoo kala qaataa laakiin ku xisaabtamaa hanqaltaaggiisu meel xukun iyo awood yeelo iyo kan bedel iyo siduu waxu xukumo u xukunun waa inaanay arrintu noqonine ogaadaa marka la dhibayana inuu tijaabo ku jiro qofku marka sidoo kale wax loo dhiibay awoodda gacanta loo geliyana inuu tijaabo ku jiru marayo tijaabo inuu qofku ogaado wey taasina had iyo jeer qisooyinka aad bay ugu badantay oo qisadii nebi yuusuf haddaad dib u eegto marka hore ilaahay wuxuu ku tijaabiyey dhibaatooyinuu soo mariyey ceel baa lagu riday addoon buu noqday xabsi buu galay dhibaatooyinkaasaa lagu tijaabiyey haddana wuxuu kusoo dhacay casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun isagii baa meeshii madax ka noqday oo marti loo noqday oo lahoostiisa la yimid markaasaa dabeedna ilaahay waafajiyay tijaabada labaadna inuu gudbo waana mid macruufa weeye sidaa daraaddeed ayaa ilaahay uu leeyahy wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan wa ilayna turjacuun shar iyo khayrba wixii aan idiin dhiibo faramadhnaan iyo awood maal iyo faqri cilmi iyo jahli wixii qofka la soo maraya baa lagu imtixaanaya cudur iyo caafimaad isku wadada marka tijaabadii reer banu israa'iil dee adiga arki doona way ku fashilmeen marka u horaysaba dibi noo samee bay bilaabeen iyo ilaah noo samee taasaa inoo taala innaga laftigeennaoo mar kasta oo qof muhadad ahaa ama dhibaata ay haysatay ama maxbuus ahaa ama la ciqaabay isaga laftiisuna uu yimaado kii hore halkiisii kolku yimaado maamullo horeynu ka cabanayno waxbay oo kanay sameeyeen maxaa shuuciyaday qaateenoo raasamaaniyad bay qaateenoo juhaal bay ahaayeene dadka dambe bedelay ee maamuladii halkoodii yimi talo maxaa iyaguna maxaa iyaguna maxay ka reeyeen talo iyaguna ilaahay ma uga dhowaadeen ifsaadkii ma islaaxiyeen ayaan daradii kuwii hore ma bedeleen dee nin waliba tijaabada marbuu maraya ilaahayna weegaya ummaduna weegaysa qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi walaqad akhadnaa aala fircawn fircown qoladiisii waxaanu ku qabanay bisiniin abaaro fircown qoladiisii abaaraa lagu hurgufay wa naqsin min athamaraat midhihiina waa lagu yareeyay midhihii beeraha lacallahum yadakkaruun bal inay ilaahay u waantoobaaan oo ilaahay hoos yimaadaanay toobad keenaan fa idaa jaa'atum lxasana kolka wanaaggu uu yimaadee barwaaqa ay helaan qaaluu waxay idhaahdeen lanaa haadihi tana nagaale waa shaqaysanayba in tusibhum sayi'a haddii balaaya ay ku dhacdo cudur iyo abaaro yatayaruu waxay baasaystaan bimuusa waman maca nebi muuse iyo muslimiinta la socduunbay sharaystaan ay idhaahdaan xaggaasaa balaayadu nooga timi alaa waxa alaa hooyaa innamaa daa'iruhum balaayadoodu cinda allah ilaahay xaggiisa ka timi balaayaduba mid lagu tijaabinayahay walaakina akarahum laa yaclamuun intooda badani ma garanayno sidii imtixaanka adduunyaduba uu ahaa fircoonkii lahaa webiyaalbay hoos qulqulaya iyo anaa caddaynaya madoobaynaya iyo miidaan waxaanoo barwaaqo arkayn qudhiisiibay ku dhalaashay markaasaa meeshii uu joogay abaar isu baxday wax la cuna iyo beeraba waa la waayay ilaahay tijaabadiisiina ma fahmayaan xadiid xasana nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam gaalka iyo munaafiqu waxay la mid yihiin sida dameerkaoo kale milu lximaar laa yaclam bima rabatahu ahlu wa bima adlaquu dameerka marka ay xidhaan dadka lihi dabraan wuu iska dinnaahiyaa uun iska ciyaauun xigmadda loo xidhay ma garto marka la furana wuu qayliyaa intuu dhaqaajiyo xigmadda loo furay ma garto marka kan kolka la ciqaabay iyo kolka loo barwaaqeeyay midna ma garanayo marna madaxuu haystaa wuu qayliyayaa marna wuu dalxiisayaa waa qaawan yahay oo xeebtuu rafanaya <laughs> wixiisuba waa nooca waa dameerkaasoo kale qofka muminka ah, laakiin marka la dhiba iyo marka dheef la siiyo labadaba xikmada ilaahay buu la qabsanaya inuu imtixaanayn lacallahum yadakaruun baa la doonaya may fahmin kolkii xasana ay timaada xasanada waxa weeye dadku nicmada ay sugayaan caafimaadka awlaadda adduunka awoodda waxyaabahaa dadku ay arkayaan oo dhan markii ay helaan wuxuuna leeyiin lanaa haadii si ay gaaladuba mar walba u leeyihin horumarka iyo ilbaxnimada maxay u gaari waayeen kuwan ducafadee naga dambeeya hana soo higsadaan dee oo hanagu daydaan annagaa waxaan hellaya siduu qaaruunu lahaa innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii aqoonaan leeyahay baa waxaan ku hela ilaah bixiyey ma jiro sidii unbay faraacinadu yidhaahdeen lanaa haadihi tan annagaaleba annaga wax laysugu deeqay ma jiro haddii sayi ay ku dhacdo wixii ay waayaan taqriibaa dhacay abaaraa dhacay waxla wixii hayeenba waa la waayay markaana nebi muuse iyo cidda la socotay baasaystaan yatayaruu taadii baa lagu idqaamadaada yatadayaruu muuse inta la socotay yidhaahdaan wixii ay soo hadal qaadeen iyo wacdigii ay sheegsheegeen iyo markaanu kuwa aragnay baanu balaadu nagu dhacday tadayurka juhaasha isticmaalo oo had jeer carabta dhaqankooda wuxuu ahaa intay u yimaadaan shimbirta ayay ka kicin jireen buulkeeda yaray fadhido hadday midigta u cararto waxay odhan jireen waa saanix bay odhan jireen maca arrinku waa fiican waa sax weeye waa hoodalay ayay odhan jireen siday dacwadaba inaga idhaahdaan dacwo halkaa kasoo horboodo adh ee cunto u baahan ayaa kasoo horbaxay sidaasay odhanayaan hoodalay taa aragnayaaba waa la barwaaqaysan yahay koodhan reer miyigu haddii markaa bidixda ay shimbirtaasi u duushana waxay odhan jireen saarix waa gooldaro arrinna fadhiisiya arrinkaa u dhaqaaqi maynee dee shimbirna ama midig buu u duulay ama bidix qofka arrinkiisii shimbir ku xidhay maxaa ka socon dee wuu cadilan yahay marka muuse inta la socotay sharaysan jireen ilahay wuxuuha laa inamaa daahiruhum cinda allah walaakina akarahum laa yaclamuun balaayada timi ilaahay baa keenay may garan waxaa loo keenayna may garan laakiin waa dameerkaa la xidhay marna la sii daayay qofka muminkii laakiin sidaa maaha yacrif xikmat allahi fi libtilaa fi alrakhaai wa fi shidda mar walba imtixaanka ilaahay buu garanaya allah subxana wa tacala aclam